bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhrف الأnbiyaءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi wعlى alih وصaxbihi أجmaciin ama bacd cashirkan waa kii boqoliyo kontonaad ee ka mida min riyaad الصاalixiin min kalaami sayid اlmursaliin salى اllah عalيh wali wslm waxaynu ku soo jiray arrimihii layska reebay ee sharcigu diiday baab اlxahi calى التahabuti fima yaquuluhu wayaxkiih wuxuu baab yahay in la hubsado la kaadsado alxad caraabin laisku caraabiyey cala tahabuti hubsiino in wax la hubsadoon lagu degdegin fii ma yaquulu wuxuu ruux muslimka odhanaya ku hadlayo wayaxkiihi uu warinayo marka cadfu khaasin calaa caam inay tahay min baabi cadfi tafsiir labadu waa dhici kartaa fii ma yaquuluhu wayaxkiihi waxa uu leeyahay ama uu sheegayo xikaayada iyo qowlku waa isku mid marna xikaayadu waxay noqotaa hadal adugu aadan lahayn inaad soo tabiso qaal allahu tabaaraka wa tacaala walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun ha hadaba gelin ha ku hadlin waxaadan ogaal iyo aqoon u lahayn wa qaala tacaala maa yalfidu min qowlin ila ladayhi raqiibun catiid ruuxa muslimka kuma hadla weedhi waxba kama soo baxaan ilaa ladayhi agtiisa waxaa ah malagoo ilaaliyo oo dabagala catiidun xaggana xaadiroo jooga oon meella ku maqnayn oo ku laaimay waynu soo maray aayadahan dhowr soo noqnoqdeen wacan abi hurata radi allahu tacaala canhu ana nabiya sal allahu alayh wali qaal nabigu wuxuu yihi kafaa bilmari kadiban ruuxa waxaa been oogu filan an yuxadita inuu sheego oo ku hadaaqoo ku sheekeeyo bikulli maa samica wax walba uu maqlo rawaahu muslim alkadib asalkiisu waa inaga soo maray waa alihbaaru can اshayi bikhilaafi maa hu inaad shay ama ruux ama qof ama qadiyo aad ka hadashood wax ka sheegto khilaafsan xaqiiqada dhabtee jirta alihbaaru can اshayi bikhilaafi maa hu shaygu wuxuusan ahayn inaad ka sheegto ayaa kadibka la yidhaahdaa tacamud looma shardiyo inaad u kasto ood kas iyo maag u samayso laakiin tacamudku wuxuu shardi u yahay beenta dembiga lagaaga qoray beenta dembiga lagaaga qoray altacamudu waa sharطun fi اlإثmi laa sharطun fi xaqiiqaةi اlkadib labadaa waa in la kala fahmo shaygii haddaad sheegto aan jirin adoo ismoodsiinaya oo moodaya inuu jiro hebel awe baa tidhi wuu nala fadhiyaa waxaa kuugu dambayso inuu fadhi waxaad moodaysaa weli inuu fadhi mar horuna tegey waa been xaqiiqa ahaan maahiyaaan tacriifka luqada iyo sharciga been laakiin dembi lagaaga qori maayo maadaamaadan u qasdin inaad beenta sheegto masalaad ku ijtihaadday khalad baad xukuntay ama waad surmaseegtaysay waad garab martay waxaa lagu leeyahy waa been cinda ahli اlxijaaz kadaba abu abusanaabil idan ama u qasad ama ha u qastin marba haddaad sheegto ood qadiyad ka sheegto ama ruux aad ka sheegto hawl aan jirin waa kadib laakiin waxaa jira kadib been dembi lagaaga qori iyo midaan lagaaga qoraynin ka dembiga lagaaga qori waa midkaad ka siya maag u sheegteed u qasado tacamudka ah midka dembiga lagaaga qoraynina waa midka smotiska aad ku sheegto saasunbay kale yihiin marka nabig wuxu alayh salaat wasalaam ruuxa waxaa been ku deeqdood been oogu filan inuu wax walba oo loo sheego ama uu maqlo uu sheego leanna waxaad og caada ahaan warkan badanee la wadee la sheegayo in ka mida inay been tahay marka haddaad kala miihaahi weydo ood kala sooci weydo wixii laguu sheegaba waa lalahaa aad tidhaahdo ood sii dayso shaki waxaan lahay inaad marka been kas u sheegaysa marka dambe marka nabigu taasuu ka digaya wacan samura bni jundub radi allahu tacaala qaal qaala rasuulu llahi sal lay man xadaa canii aniga nabi maxamed axadka iga tabiya iga sheega bxadiiin qisiya sheeko yaraa uu arkahayo yara bilfatxi yara haddii la yidhahdo waa uu og yahay bay wadatu ku fasireen oo min baabi calima yaclamu bay ku wadaan haddii yuraa la yidhaahdana waa yadunnu uu malaynayo labadaba waa la akhriyaa yara aw yura wadaadana waxay dhaheen labadaba waa isku mid iyadoo la goday yaraada iyo iyadoo la kordhabay la yidhiba bimacna danni bay noqdaan laakiin waxaa loo badan yahay in la kala qaado oo tafsiiliyo oo yara uu og yahay annahu kadibun xadiidka inuu been yahay fahuwa axad اlkaadibiin inta beenta sheegtay mid ka mida wey ninkaas war waxaad gudbiso oo tabisa oo nabiga ka warisa aad og tahay inuusan nabigu dhihin oo uu been yahay qolyaha yuraa la yidhaahdana yudanu bay noqonaysa yadunnu wuu asagu malaynay war waxaad sheegtay oo nabiga ka tabisay aad malaynayso ma hubtid ma ogid laakiin malahaad wuxuu badan yahay inuu been yahay waa nafsa shay waxaad og tahay ama aad malaynayso haddaad nabiga ka tabiso kuw ku been in baad ku xugum tahay maxaa yeelay xukumka sharciga malaha waa ku xidhan yahay cilmiguna waaba iska naadir marka waxaa loo jeedaa eh, nawowi maraynu soo marray muqadimada iyo kitaab ku soo maray baab eh, sidqiga markuu ka soo hadlahayay eh, in xadiidkan uu khuseeyuu tilmaamay nabi maxamed axaadiidta laga sheegay uu khaas ku yahay haddana inuu caam yahay oo axad walba wax laga tabana uu soo galay u arka hadduu nabigu sidaa yidhi ruux baa war lagaaga soo tabeeyey aad filayso warkaasi inuusan sax ahayn ama aad og tahay inuu been yahay haddaad sii sheegto qolyihii ku been abuurto ruuxaas ama waraan jirin ka sheegay unbaad la mid tahay marka waa in la iska ilaaliyo shayga la hubsado warka la kala mihaaho wax marka aad hubto inuu run yahay xaggana dan maslaxa iyo sharci ku xidhan yahay baa la sheegaa warka badan waxba kuu tari maayo maxaa yeele ninka hadalkiisuu bato gafkiisaa bata ninka gafkiisuu batana dembigiisaa bata hadiyo goor hadalkaadu hadduu bato gafkaadaa badanaya gafku hadduu batana waxaa badanaya dembigaada halis wey وcan asmاء radi allahu tacaalى canha ana imra'atan haweeney ayaa qaaladu waxay tidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ina lii waxaa ii ahaadee daratan dangalo islaan laga qabo darada la yidhahdaa darada marka waa dumarka la isla qabaa midood baa darada la yidhahdaa daraa'ir baana lagu jamciya cala الsamac laa cala اlqiyaas ina lii daratan haweenay layla qabaa jirtay jidho oo waxaan leeyahay dangalay soomalidu yidhahdaan dangala yidhahdaan fahal calaya junaaxun wax dembi ama i saaran yahay in tashabbactu haddaan iska dharjiyo oon isa siiyo min zawjii ninkayga xaggiisa hayra aladii yucطinii wuxuusan isiinin wuu isiiye haddaan islaantayda dhahoon u jima tuurto oon ayada ku qalbi xumeeyoon oogu faano ba dembi aga soo gaadhay wadaadku anuu iga kaa jeceli maxaa yeele maalinlow dahabkaasuu ii keenay daraadna lacag boqol dolaroo i siiyey adigu maxaa lagu siiya bilun baanuu la isiiyaa taa maxay dareemaysaa in takaale laga jecel yahay tii way nabiga wana weydiinaysa gabadhaan waxay ti nabi allow waxaan leeyahay darra haweeney layla qabaa jirta faal calaya junaaxun ay faal calaya imu dambi maiga soo gaadhaya in tashabbactu haddaan iska dharjiyo min zawji ninkayga xaggiisa hayr aladii yucطiinii wuxuu isiiye waxaan ka in buu isiiye haddaan dhaho oon haweenaydii layla qabay aan lafa sagaaro ogu subkado oon magacayga ilaashadoon is-ammaano anoo iyada iskaga dhicinhaya ma dembi baa iga soo gaadhaya faqaala الnabiy nabig wuxu uri alayh الsalaaة wasalaam haa dembi baa kaa soo gaadhaya maxaa yeele waa been waa been baad sheegtay wax maslaxoo ku xidhanna ma jirto bal waa been gabadh muslimada lagu qalbi jabinayo wadaadkii qabina inuu daalim yahay jaa'ira laga dhigahayo ee xaalow ah waa hawl khatara almutashabbicu ruuxa iska dharjiya ee ama muujista bimaa lam yucta waxaan la siinin kalaabisi thawbay zuurin laba maroo been ah nin xidhay bu la mid yahay almutashabbicu iska dharjiya isasiiya bimaa lam yucta waxaan la siinin caqli iyo cilmi iyo xalquun iyo calaf midnaba ka laabisi awbay zuurin ay awbay kadibin laba beenoo laba maroo been abuura oo waxba ka jir nin xidhay oo labistay yuu la dembi yahay muttafaqun calayh yacnii been baad sheegtay wey nabiga wuxuu markaa u jeedaa maxaa tawbay zuurin u yidhi tawbay zuurin wuxuu nabigu u yidhi u tadneeyey laba dembi baa ku jira kow mar adaa been sheegay oo waxa naftaada ka been sheegto waxaan lagu siinin oodan cunin baad waan cuno waa laysiiye midda labaad waxaad ku been abuuranaysaa ruuxii alla waxbuu isiiyey hal dembi ma aha waa laba dembi buu nabigu tilmaamaya laba maro saasuu nabiga ugu shabbahaya kalaabisi awbay zuurin kalaabisi awbi zuurin ma dhihin riwaayada maxfuudada awbay zuurin waay laba maroo beena naftiisa u hafaryeeye uu been ka sheego nabay ruuxu muslimka uu ku been abuurto wlmutashabicu wuxuu i wadaadku nawowi huwa aladii yudhiru shabca waa ka muujista dheragta iyo cokanaanta walaysa bishabcaan xaggan aan dharagsana adoo baahan baa tiri waa dharagsana oo kii maalin maalmaha ka mida raashin nabiga loo keenay yuu nabigu yidhi soo cuna raashinka cuna gabadh ansaaroo fadhiday buu nabig raashinka wax ku cun markaas nabi allo waan dharagsanahay nab wuxuu laa tajmacii kadiban wajuuca ha isku darsanin been iyo baahi raashinka wax kaco inuu baahantaybu nabigu dareemayey way xishoota waxay tihi maya waxbaan nabiga agtiisa waxba ha ku cuni nabigu wuxuu ihi iska daa been iyo ha isku darin ah baahie raashinka cun wamacnaahu hunaa macnaha looga jeeda mutashabica meeshana waxaa laga wado an yudhira ruuxu inuu muujiyo annahu xasala lahu fadiilatun macnaha hadda daahirkae kuu muuqda keliya oo dharagta ah iyo dhanaadanaanta basa ma aha ruux walboo sheegta fadl iyo meeqaan iyo magac uusan lahayn labista umadana ka dhaadhiciya ama moodsiiya ayaa soo gelaya an yuhira waa inuu muujiyo annahu xasala lahu inuu u hirgelo uu helay fadiilatun meeqaan iyo magac walaysat xaasil xaggana aysan magaca fadiilada aysan jirin walaabisu thawbay zuurin ay wuxuu sheekhu ujeedaa buu i nabigu ujeeda eh, dawi zuurin yani been maryo beenaad baad qabtaa wey wahuwa ladii ama been baad sheegtay zuurka asalkiisu waa beenta laakiin hadda macnaha haaliban qur-aanka iyo sunnada marka la sheego ku dhaco waa beenta la wadata nabida iyo iftira iyo hafaryada wadata dawi zuurin bay dadkaa la mid yihiinoo waa dad uun dadka ku been abuurtay wahuwa ladii duuzuurkuna saaxiibu zuurkuna waxaa weeye alladii yusawiru aladii yusawiru cala annaas waa midka dadka moodsiinaya bian yatasaya inuu maalan ku labistoo kale bisayi ahli الzuhdi wuxuu ku labisanaya dharkii ahlu zuhdi oo kale wadaadaha zuhaada ee ilaahay u go'ay een adduunyadaasi ka zaahiday dadka aan dhex gelin ee ahlu khalwada ahlu qur'aanka ahlu dikriga ah ee ummadda iska ururiya dhar gooniha ah lagu yaqaana waagi dambe qarniga saddexaad wixii ka dambe ay jireen hadda hawshu way isku dhabaqday ahl addunya wada la noqday ilaa man raxme rabuhi dhar bay xidhan jireen goonea oo lagu xurmayn jiray oo lagu qadarin jiray oo lagaga leexan jiray asagoo ahlo adduunye ah oo ahlu xirsi ah iyo wuxuu soo xidhaa dharkii zuhaadda aw alcilmi bian yatazayaa biziyi ahli اlcilm culummadu waagi dambe taylasaan iyo koofiyad gooni iyo shilug gooni ay xidhan jireen oo waliba azar qaahira ka bilowday waagi la asaasay kana soo horreeyey waagi horeba ilaa sham ka jiri jiray waagi dambe lagu bartay ama wuxuu ku labistay atharwa dadka maalqabeenka dharkoodii buu xidhay dadka taajiriinta dharkoodii buu xidhay ahlu zuhdi dharkooda maxaa loo xidhanhayaa ahlu zuhdi dharkooda wuxuu u xidhanhayaa ha lagu xurmeeyo oo khayr iyo wanaag halagaa eh, fisho ha lagu barakaysto wey jiro noo duceeya sheekhu baa loodhan jirayo soonkoodaa la fiirsan jiray qur markay dhammeeyaanoo waa laga ducaysan jiray tabaruk buu ka ahlu zuhdi wix dharkooda u xidhay eh, ahlulcilmigana muxuu iskugu ekaysiinayaa ha lagu weydiiyo su-aalahoodii sida loo qadariyo ha laguu qadariyo tagooyinka loo dhibay xeelkay qabtaan ha lagu siiyo macallin ha dhigo khadiib ha lagaa dhigo sheekh wax akhriya ha lagaa dhigo tagooyin iyo maraatib iyo wadaa'if baa lagu heli jiray cilmiga tan ahlu suhdigana xoogow baraka iyo fadiila tabaruq baa laga raadin jiray waaga hore maxaa soo ahlu harwa maxaa laisugu ekaysiinaya waxaa laiskugu ekaysiinayaa dadka suuqleyda iyo ganacsatadu ha ku aaminto ha ku moodo nin hantiila inaad tahay kaa deen weydiista ku siiyo ninkaa tira alaaba caddeeya keen ha ku siiyo kaad tidhahda keen waxaan kuu suuqgeeya ha kuu dhiibo ha lagu aaminow ahluharw haddaba nairobigu ka jirtaa kenya soo ma taqaanaan qolyaha inay dadka ay xaabiyaan maxay sameeyaan reer kenya waa iska warqabnaay gaadhi khatara kaba gooni oon ragga howlaha ku fiican ay qaataan saacado khaas ah maxaa kale mobaylo gooni ah oo saa iskugu laamahayo qalin wato imtixaana ya suud qaaliah runta waa ka tegey xisaabahaasa la isku dhufanaya ninkana ah faqiiraba meesha lasoo dhigan maayo kadibna waa ilfaha lagu qaadi hadduu dharkiisa caadigan ruux iska soo xidho cidna uma dhiibteen abaaan malyan iyo boqol malyan konton midna cidna uma dhiibteen laakiin dharka wuxuu soo xidhanaya u labisanayaa qaabkii nimankii adduunka kala barhkii lahaa oo kale waa aafo socota saa muxuu u yeelayaa liyakhtara bihi الnaasu dadku inay ku kadsoomaan cilmigiisa ama zuhdigiisa ama hantidiisa walaysa huwa bitilka صifa tilmaantaana shuqlba kumulaha isagu waqiila waxaa la yidhi laabisu tawbsir macnaheeda waxaa wey hayru dalika macnaha intaani waa la sheeglasaheeguh macnuhu waa maxay waxaadan ahayn hasuu ekaysiinin waxaadan ahaynna ha sheeganin muslimiintana waxaysan ahayn ka sheegin warkana iska hubso hubsina halbaa la siistaaye hadalka badanna iska yaree wixii dani ku jirto uun ka hadal oo weliba aad hubto inuu sax yahay ama malahaad u badan yahay inuu sax yahay waa idinkii soo maray man kaana yuuminu biاllahi walyowmi اlaakhiri falyaqul khayran aw liyasmut baabu bayaani halط taxriimi shahaadة الzuur wuxuu baab yahay in la cadeeyo baabu bayaani hiladi cafwan hiladi taxriimi shahaadaة الzuur makhraati beenaadku xaaraannimadkiisu inuu weyn yaho culusoo adag yahay in la cadeeyo qaal allahu tabaaraka wa tacaala wاjtanibuu ka dheeraada muslimiina qowla الzuur been abuurka ka dheeraada hadalka been abuurka iyo makhraati beenaadka ka fogaada wa qaala tacaala walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun <coughs> waxaadan ogayn hadaba gelin hana raacin hana samayn wqaala tacaala maa yalfidu min qowmi ila ladih raqiibun catiid wqaala tacaala ina rabaka maxamedu rabbiga labilmirsaadi kii xoogaala weeyo muraaqabeeya addoomihiisa wax walbana ee la socda labilmirsaadi cimilgalba la ku sugaya macnaheed waa maxay ilaa addoomihiisu muraaqabaynaya waa raqiib wax ka qarsoon ma jiro qaala tacaala wladiina laa yashhaduuna zuura waxaa ammaan cibaaduraxmaanka ka mida aladiina laa yashhaduuna zuura kuwaan ka qaybgelin beenta meesha lagu hayo ama been aan sheegin zuurkaasi marka kufriga ugu weyn dembiga beentaana ogu yar ee caadiga waxoo dhan waa soo gelaya waxyaaba muxaramaadkao dhan mana sheegaan mana sameeyaan kamana qaybgalanoo goob lagu haya ma tagaan wadaadka muxaqiqa marka isagu wuxuu leeyahay baabkaa hore waxaa fiicnayd inuu aayaddii suurat اlxujuraat sheekhu ku ama uu dhexgeliyo yaa ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiqun binaba'in fatabayanuu baabka alxadu cala tahabuti fi ma yaquulhu wayaxkiihi waa runtii aayadaas imaamku inuu hafaa laga yaaba waa aayadda munaasaba ku ayd ah lagu bilaabo labada baabba weliba khaasatan baabkaa hore وعن أبي بكرة نفاع بن حارث رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم maan idinka sheekeeyo ama ma idiin sheegaa biakbar اlkabaa'iri dunuubta waaweyn kuwa u waaweyn ama ka u weyna u khatarsanee u khariban qulnaa bala ya rasuul allah waxaan idhi nabi allah ha noo sheeg qaala subxan wuxuu hi alshraaku biاllah akbar اlkabaa'ir dunuubta ilaahay laga galo kuwa u waaweyn waxaa ugu daran oo ugu weyn ilahay loo shariig yeelo waa ulmiga adduunka ugu weyn wey allihii ku abeere khaaliqa ah ood aadamaya makhluuqaad xaqiisi siiso la wadaajiso wax ka daran ma jiro alshraaku biاllah wa cuquuqu اlwaalidayn iyo labadii ku dhashood ku noqota caasi cuquuqu lwaalidayn labadii ku dhashood ku caasi garowdo cuquuqu marka wuxuu noqonayaa daabitkiisu way isku khilaafeen wadaaduhu qolyaha culummada ee birlwaalidayn qoray ama ixsaanka waalidiinta aad oga hadla aad bay iskugu rafaadeen ilaa uu ciz ibn cabdisalaam uu yidhi daabit uruuriya xuquuqulwaalidayn iyo caasinimo waan waayey ninkii ilaahay u fura ha noo faa'iideeyuu yidhi siraajul albulqini kitaabkiisa alfawaa'id uljisaam calaa qawaacid ibni cabdisalaam isagu wuxuu leey daabitka anaa kugu dhiibay wuu ku ijtihaaday intuu sheegay ardaygiisii xaafidn xajar baa kala turturo yidhi maya saa sax ah on la sicadhsada aad baa loogu rafaadaa daabidu laakiin dhoweeye ibnu qayim ibnu taymiya ay dhoweeyeen waxaan leenahay shay walba waalidku codsado ama u baahan yahay oad og aan xaaraam ahayn ayaa in lagu caasiyaa cuquuq اlwaalidayn ah shay walba oo waalidku codsado ama aad og inuu u baahan yahay ama dhibayo marka adugu aad sheegto uu dhibsanayo xaggana aan xaaraan ahayn oo lagu caasi laga diido ayaa xuquuqulwaalidayn ah bacdu salaf waxay leeyiin maya sunanka iyo rawaatibta iyo makruuhaadka lagu adeeci haddii lagu caasiyana caaqulwaalidayn ma aad baa dagaal oga taagan yahay karaahaadka iyo ayaa xagga ficilka iyo tarkiga laysku hayaa laakiin inta hore waa masalatu ijmaac salaat ijmac wa kaana muttakian nabigu waa dangeegay ama waa e, fadhiyey oo waa jaqilaystay fajalasa nabigu waa soo fadhiistay faqaala wuxuu idhi alaa wa qowlu zuur makhaati beenaadka ama weedha aan jirine beenta ah ayaa ka mida akbaru ama kabaa'irta ugu waaweyn famaa zaala nabigu muusan ka zuulin oo muusan daynin wey yukariruha waadhi inuu ku celcelinayo alaa wa qowlu zuur wa qowla zuurna waa la ciraaba waa la kordhaba dhibmalah xataa qulnaa ilaa aanu isnidhi oo nidhi naftaannada cigaa isla hadlaaye laytahu alla haddii nabigu sakata iska aamusi lahaa sooma wanaagsanaata nabiga u naxaya oo u danqanaya nabigu siduu hawshaasi oga xanuunsaday ooga hadlay ile saxaabadu nabigu dhibkiisa maysan jeclayn inuu waxyar uu dareemo ama iscaaj lagu sameeyo ama naftiisa culays la saara aad bay uga dagaalami jirin marka waa u naxariisasho iyo danqasho nabiga u danqanayaan weeye laytahu sakata alla muu nabigu iska aamuso waanu faane nabi allow intaa ku daa bay niyada ka leeyihiin laakiin ma rabaa inay nabi hadalka ka gooyaan muttafaqun calayh qwl zuur marka waxaa soo galay shahaadatu zuur hadde makhraati beenaadka marag beenaadkii la furi jirabaa ka daran oo xuquuqu naas lagu dulmiyo qaadiga lagu dambaajiyo oo howlaan jir uu ku xukumo ugu daran beentii gooni loo sheegayay n xadna lagu dulmaynin baaba dhib kala keentay ka warran xuquuq iyo qado ku xidhan yahay kaba sii daran waxaa ka sii daran haddee shirkiga qowlu zuur ah wuxuu u shirkigu waa qowlu zuur markaad ilaahay u shariig yeelayso tahay muftari qaa'il lizuur baa tahay so qur-aanku ma dhihin waman yushrik biاllahi faqad iftara iman caiima qul ara'aytum ma anzl allahu lakum min risqin fajacaltum minhu xaraama waxalaalan qul allahu adina lakum e am cala allahi taftaruun aifkan aalihatan duuna allahi turiiduun shirkigu waa ifki waa qowl zuur saasaa laiskugu xidhiiray fii suurati اlxaj shirkiga iyo qowl zuurka wjtanibuu qwl zuur xunafa lilah hayra mushrikiina bih idan waa halis qwl zuurku aq allahina wuu gelaya xaq naasna wuu gelaya waa musiiba aafoo dhan asagay ka bilaabataa wanaagoo dhanna wuxuu u noqdaa sidqu maca allahi wa maca alkhalaa'iq baabu taxriimi lacni insaanin bicaynihi aw daabbatin wuxuu baab yahay xaaraamnimadka ay xaaraan tahay in ruux bini aadanoo qudhigii qudhi ahaantii ama laf ahaantii naxariista ilaah laga fogeeyo la lacnado aw daabatan ama xayawaan kale ay iyo yaanyuur iyo neefkii geel aha iyo lodi iyo arigii wixii aad dhaqanaysay iyo waxaad dhaqanayninba inaysan bannaanayn baabu taxriimi lacni insaanin bicaynihi aw daabbatin bicaynihii qaydkaasu markaa uu geliyey sheekhu baabkan baab dhib badan weeye imaam nawowi kitaabka riyaadka qaabku u dhegay baabka iyo adkaarku waa kala duwan yahay sharxu muslimku masaa'ilku qaabkubaabkan u tanaawulay u qaadaadhigay waa ka duwan yahay waa masaa'il iska dhib weeye lacniga marka uu sheekhu hadda qayday wuu keeni doonaa baab kaleo ku xiga haddaan cawaba gaadhno asxaabu almacaasi in la nacdiyo la lacnadi karo hayr almucayaniin wuu keeni doonaa marka la soo gaabiyo lacnadu waa alibcaadu can raxmat inaad ruuxa ka dheerayso naxariista ilaahay aad ka dheerayso ood ka fogayso labu marka noqdaa ama waa ducaa ama waa ikhbaar inaad ruuxa ku habaarto te ilaahay subxaana wa tacaala ha ku lacnad maca naxariistiisa ha kaa oo alla kuuma naxariisto aad ka wado iyo inuu ikhbaar yahay labaduba waa waa timaadaa kan hadda laga hadlahayana waa midka ducada ah ee habaarkaee ruuxa lagu habaarayo laba marka laba mas'alo waa mutafaq wey laba masalo waa mutafaq midda koowaad dadka ahlulmacaasiga ama gaala ha noqdeen ama muslimiin ha noqdeene korka in laga qaban karo la lacnadi karo masalatu ijmac alaa lacnatullahi cala alkaafiriin alaa lacnat ullahi cala alaalimiin cala alkaadibiin cala alfaasiqiin korka haddii laga qabto nooc ahaan kor looga qabto ama jinsi ahaan inay bannaan tahay waa maxalu ijmac wax murana kama taagno waxaan kaloo muran ka taagnayn gaalku hadduu gaalnimo ku dhinto asaguna oo la ogyahay inuu gaalnimo ku dhintay daahirkiisa waa la lacnadi karaa asaguna in aladiina kafaruu wamaatuu wahum kufaarun ulaa'ika calayhim lacnat اllahi wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciin in aladiina kafaruu hee kafaruu fi اdunya wamaatuu wahum kufaar ilahay muxuu yidhi faulaa'ika calayhim lacnat اllah wاlmalaa'ikati wاnnaasi oo inaga ah ajmaciin <laughs> iyo wixii la halmaalaba gaalku hadduu marka gaalnimo ku dhinto sida inaga inoo muuqata oo daahirka asagu in la nacdi karo waa masalatu ijmac khilaafka la soo guni waa khilaaf hayru muctabara khilaaf shaad a weeye oo dad aan u qalmin ka yimid kaa iska daa marka maxaa ii soo hadhay lacni asna aan bannaanayn baa jira bilijmac asaguna labadaas laba waxaan idin sheegay laba bannaan mid asna aan bannaanayn baa jira bilitifaaq waa kee qof mucayan ah qof oo bardhaban maxamed iyo cabdulaahi geediiyo jaamac iyo cali oo kale ah ama fartaad ku fiqayso haadaa aad leedahay ruux bardhaban oo cayiman oo khaas ah dembi uu galay hadduu ka toobad keenay ama xadkii laga oofiyey ama lagu qasbay ama dembiga samayntiisaba sharaa'icda uu jaahil ka yahay afartaa xaala mid ka mida hadduu yahay inaan la nacladi karinna waa masalatu ijmac lianna taa'iba min adembi kama laa demba lah ninbaa khamro cabbay zinuu ku dhacay waxbuu xaday wuu ka toobad keenay lacnat ullaahi calaa maa facalta fi lcaami saabiq baa tiri ma war waan ka lama ogolo mamnuuc wey taasna waa xaaraan xadkii baa laga oofiyey oo uu galay waaba lagu xadayba saariq bua gacantii baa la gooyey khamru cabbi waa la karbaashay wuu zinaystay asna lama lacnadi karo bilijmac maxaa yeelay lianna alxuduuda kafaaraat xuduudda ilaahay ruux haddii laga oofiye dembigiisii waa lagu dhaafaa ka waa la qasbay xumaan buu yaa la yidhi hadii kale waan ku dilayna khamru cabbay zino ku dhacay xooluu xaday isagoo la qasbay oo aaka lagu hayo ruux buu dilay haddii la qasbo oo ikraah qaybta dilka dambe isagu ikraah ma gale lagu cafin maayo aan ka reebo <laughs> haddii macaasida lagugu qasbo in lagu ma bannaano maxaa yeele mukrahu kufrigii weynaababa ruuxa lagaga ridaye macaasida kale ee kufriga ka sokaysa waa min baabi awlaa warkeedba iska jooji maxaa ruuxa afraad jaahil buu masalada masaa'ilkii jahliga uu gelaye sharaaicda waad garanaysa lianna aljahla biاsharaa'ici laysa danban dembina ma aha kufrina ma aha sharaa'icda aan lagu ogaan karan bilcaqli اdaruuri laa biاlfitrati الsaliima ee laga sugayo khabaru الshaaric sida salaada wujuubkeeda zakada xajka howlahaas nebi maxamed baa laga sugayaa bani aadamku caqli kuma keeni karo marka ninka oogu dhacay macsiyadaani jahlan u sameeyey asaguna lama lacnadi karo afartaas inaan la nacnadi karinna waa masalatu ijmac naasigu mukrahu lamid yahay ama jaahilku lamid yahay kusii marka mashquulin dadka afarta iyaguna ee muslimiinta ah ninkii dembiga ka toobad keenay ama xad laga oofiyey intuu dembi ku dhacay ama jaahil bilxukmi ah sharaa'icda iyo masaa'ilka diineed samciga ah ama mukraho lagu qasbo lagu diriyo ikraah sharci ah ama naasigii wixii la halmaanay intaasi ma banaana in lagu lacnado maxaa soo hahay marka waxaa soo haray eh, laba masalo laba masalo haddii la kala qaado muslimiinta iyo gaalada haddii laysku qabtana hal mas'alo wey oo ah ruux mucayana oo nool oon dhimanin dembi uu sameeyey oo kabiira min alkabaa'ira xaggana uusan ka toobadkeenin xadkeed aan laga oofinin jaahil uusan ka ahayn aan lagu qasbin naasi uusan ahayn iyo wixii la halmaala ma lagu lacnadi karaa mise maya adiga hebela lacnada kugu dhacda ma la odhan karaa maxaa yeelay khamrada cabta darteed ribadaad cuntay darteed xadgudubkaad diinka ku samaysay awgii dulankaad ummadda u geysatay darteed masaladamarka masale khilaafiya ah waa khilaaf dambe xaadita oo bilowday qarnigii saddexaad nabi maxamed agtiisa iyo asxaabtiisii iyo asxaabta ardadoo taabiciina wax khilaafa kama ogi aniga aqoontayda kooban kuma og wax khilaafa khilaafku qarniga saddexaad dabayaaqadiisi ama niskiisi dhexe ayuu bilowday laba boqol iyo marka la soo gaaay laba boqol iyo labaatan ilaa dhowr iyo tobankii meelahaas qarniga saddexda khilaaf bilowda wey ama haddaad aragto kutubta akhrido taariikhda akhrido aad fiirso aahaarta almarwiya almusnada can rasuulillahi wa can asxaabi wa taabiciin lahum biixsaan min ataabiciin kuma arkaysa khilaafkan gadaal laga soo goori ee shaaficiyadu kutubtooda ku qoraan xanafiyadu kutubtooda ku qoraan maalikiyadu ay ka hadlaan isku rafaadiyo lacnu mucayan sawaaun kaana kaafiran aw musliman faasiqan kaasaa khilaafi ah khilaaf dambo xaadi ah bacda asaxaabati wataabiciina yimid jumhuurtu waxay u badan yihiin markaa jumhuur lmutaahiriin waxay qabaan ruuxa mucayanka ah ee nool ee inta aan soo sheegnay midna aan ahayn ama kaafir ha noqdo ama muslim faasiq ha noqdee ma bannaano in lacnatullaahi calayhi la yidhaahdo in la naclado laga fogayo naxariista ilahi oo naclad lagu tuuro lama ogola yidhaahdeen waana xaaraan mutaahiriinta qadiyadda ka hadlay aad u sharxay hazaali baa ka mida ah kitaabkiisa alixyaa fii culuum اddiin wakhti buu ku bixiyey nawowna kutubtiisa baxigii hazaali bu soo qaataa bal nawowi sharxu muslim wuxuu soo guuriyey <coughs> laxnulmucayanka ah lacnu mucayanku inuu xaaraam yahay bilitifaaq itifaaq buu soo guuriyey rag asaga aqraantiisa ah ama ka daa horeeyey ama la'ayni ah ayaa waxay dh itifaaqaas waxba kama jiro abu cabdillahi alqurtubi ka mid yahay tafsiirkiisa ka fiiriya aayadda hadda aan sheegayay markuu tafsiirayo iyo aayadihii lamidka iyo ah suurat اlbaqara iyo meelaha kaleba ayuu iyo suuratu muxamed wuu keenaa khilaaf culus baa hawsha ka yaala jumhuurtu sidaasay u badan yihin mutaahiriinta wadaadda aan badnayn oo inta aanu ka arkay dhowr iyo toban gaadhaya ayagu waxay leeyihiin lacnul mucayan wuu bannaan yahay bina'an cala aلظaahir ama kaafir ruuxa ha noqdo ama muslim faasiqa ha noqdo ragga sidaa doortay alxaafid ibn cabdilbar baa ka mid ah. isagu wuxuu leeyahay dembigaasi ama dembi shareecadu ruuxa ay ku nacladda ha noqdo ama kabiira min alkabaa'ir ha noqda la kala qaadi maayo kulli waa la nacnadi karaa buu le nacnad baa la saari karaa hadalkiisii tamhiidka wuxuu sheegay xadiid ku saabsanaa nabaashka ninka xabaalaha soo faaga ee meydka iyo dadka amwaadda kala baxa kafanka xadiid ku saabsan buu sheegay oo lacnad watay markaasuu wuxuu yidhi wa fii lacni rasuuli اllahi nabaasha daliilu calى ana kula man ata almuxaramaati wartakaba alkabaa'ir almaxduuraati fii ada lmuslimiina wa dulmihim jaa'izun lacnuhu wallahu aclam buuri maba aha buui nabaashka bes nin walbo kabiira la yimid oo muslimiinta dhib u geysta ama dulmiya ama kabaa'irta ilaahay diiday la yimid in la nacladaa bannaan buu naclad lagu tuuro markaasuu bacdu ahlkabaa'ir sheegoo ka hadlay kadib wuu iskaga tegay meel kaleaan ku faain doonaa buui muhallab baa ka mida ragga qaba harxubuhaari saxubuhari ninkii asna qarniga afraad ahaa ee asdiga ahaa waxaa ka mid ragga sidaa ku taga cabdullahi alqurdubi almufasir baa ka mid ah waxaa ka mid a ishtiraajudin albulqiini shaekhulislaam bay yidhaahdaan shaaficiyadu iyo ardadiisu asagoo aad bu hawsha oga naqaashay nawi buuna naqdiyo weliba wuxuuna daliishaday xadii meel laga mar aan lahayn mucayanku in naclad lagu tuuri karoo baasha la saari karo xadii khatarood soo marteen buu u daliishaday xaafidn xajarna wuxuu yidhi wasiduu sheegay sheekhayu nawowi hawlihiisu sax maaha xadiidkee weye xadiidkii aad soo marteene haweenaydii uu ninkeedu u yeedho oo gogasha ugu yeedho kadibna diida iyadoon wax dhiba qabin lacanat almalaa'ika waa mucayan buuhi haweenaydu malaagta lacnadaysa wاliqtidaau bilmacsuumi jaaizun malagu waa macsuum buuhi malaa'igtan aan ku dayanana waa macalimiinta ambiyada rususha waana la ogol yahay hadday baashu muxaramo tahay malaa'igtii lagu ogaa inay dadka u ducayso dembidhaaf rabbi u weydiiso haddii lacnada ay ka sii daysay ruux fardi mucayanoo bardhabanna ay dusha ka saartay annaga maxaadna moodaa buuhi wala waxay dhaheen horta daliilkeeda hala keeno in malag lagu dayan karo xaafidku ku qoslo wuxuu waa niman aan fahamsanayn ba wax laga hadlaayo waa niman aan fahamsanayn wax laga hadlaayo malaa'igta iyo ambiyada iyo rusushu xagga cismada keebaa ku sarreeya malaa'igtaa ku sarraysa ambiyadu laguma ijmaacin inaan khalad ka dhacayn laakiin malaa'igtu waxaa lagu ijmaacay inay makhaldamayaal yihiin waxaan rabbi ogolan aysan samaynaynin laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun haddaan rabbi amrin oo ilaahay fasixin saaba ma aysan yeelin lacanat almalaa'ika waa lacnu mucayanin oo zawjada ah nabi maxamedna lacni mucayanoo khaasaaba ka sugan nabigoo fadhiya xadiidkii jaabir oad garanaysaan fi saxiix wa fi sunan waxaa soo maray dameer hadda lasoo sunto sanka samburuucda laga sunto meeshaa sanka lagaga dhuftay sumad weyn dab shiidaa lagaga dhufto sabarad dab ah dameerkii ordayo sankuna qiiqayo yaa nabiga soo hormaray nabig wuxuu lacana man facala haada waa mucayan ilaahay hal nacnado lacanad ku dhacdo ruuxii sidan yeelay waa fardi dameerku waa mucayan sameeyuhuna waa mucayan xagga ilaahay subxaanaه wa tacaala ibliis muxuu ka yidhi ina calayka lacnatii oo la soo celciyay meelo badan lacanahu اllah wa qaala laأtakidana min cibaadika nasiiba mafruuda lacnu lmucayan min allahi buu ka sugan yahay min rasuuli illaahi min almalaa'ika maxaa kuu dhiman min aلصaxaabati wالtaabiciin asagu waa timbaal waa muush nin khadiiboo khudbaynaya oo waxay arkeen ducaynayo ama ilaahay waxiidayo faraha afar farood taagaya shan farood saxaaba wuxuu idhi fartaad taagaysiiyo adugu allah ku lacnado un maxaa jira markaad ducaynayso ama aad ilaahay waxidayso hal far taag bar waxid saan lama ogolo faraha inaad tiraad hal caaishaa lacnaday jaabir baal abu hurayr saxaabadu waad la yaabaysaa weliba marka risaaladii alixtijaaj biاlqadar ee shekh islaam temiye uu lahaa taxqiiquu sheekh albaani ku leeyahay lacnulmucayan inuusan bannaanayn buu shekh islaam isagu doortaa oo jumhuurtu la socda sheekh albaani baa ku khilaafay halkaa markuu ibnu teymiye kaga hadlay masalada albaani intuu qabtayoo toban xadiioo lacnal mucayan yuu sardiyey markaasuu wuxuu uhi waladaynaa masiid laakiin intaasaan ku daynaya tobankaasaan kaga ar risaalada ka akhriya waxaa kaaga filan lacnulmucayan inuu dariiqatullaahi uu yahay minhaaj rasuul uu yahay minhaaju asaxaaba mucayanka la lacnanaya waa kee fardiga waa inuu la yimaado dembi kabiira min alkabaa'ir intaa waa qodob qodobka labaad ee waa inuusan ka toobad kerin ama aan xadkii laga oofinin ama aan lagu qasbin ama uun jaahil ahayn ama uusan naasiyo wixii la halmaala wixii kale la soo guuriyo oo dhanna waa ijtihaadaad qolyaha marka jumhuurtu hal cilay wax ku dhisan waana cilla faasida waxay yidhaahdeen ruuxa mucayankee fardigeed hadda aad leedahay ee bardhama aad leedahay ilaahay nacladiisa ha ku dhacda aad leedahay ama alla ilaahay ha ku naclada aad leedahay waxaa dhici karta inuu toobad keeno waxaa dhici gaalkuna inuu islaamnimo ku dhinto ayaa dhici karta ou ilaahaybaa khayrka waafajiyo marka maadaama khaatimadiisa aan laga warqabin hadda lagu tuurin nacladda waxaan ka dararga waaweyn hawshaas khazaali naqdiye ku khilaafay waxaa ka mid ah abubakar alqaadi bn alcarabi fii tafsiirihi wadaadahaygu saasay dhahaan buui laakiin wa saxiix cindii wuu faahfaahiyey say u bannaantahay muslimka ee in dembi u galay lagu dilo lagu karbaasho xad lagaga oofiyo dhiiggiisa lagu bannaysto ayuu hadduu dunuubta qaarkood ku dhacana lagu nacladi karaa buuri kaafirkuna waa sidoo kale in la dilaa bannaan in lala dagaalamaa bidaahiri xaalihi sidoo kale waxaa lagu lacnadi karaa bidaahiri xaalihi wax naga gala isaga khaatimadiisa iyo wuxuu ku dambayn doona ma jiro halkaasu isaguna la maray qaadi bn carab asna aad qadiyadda oga hadlay maalikiyadu marka saddex nin waaweyn baa idiin sheegaaba cbdullahi alqurtubi abubakr ibn carabi alqaadi iyo alxaafid ibn cabdilbar bukhaariyu اlandalus baa la yidhahdaa bukhaariyu اlmashriq waa taqaana waa abi cabdillahi saaxib الصaxiix shaaficiyadu marka iyagu saas iskugu khilaafeenoo nawowi baa ii soo hadhay nawowi halkana sidaanoo kule kutubta qaarkood wuxuu ku yidhi adkaarka wuxuu ku odhan doonaa haddaaban ilahay nagu sin waan akhrin doonaaye wuxuu ihi wa ama lacnu اlinsaani bicaynihi adkaarka bixuruufihi miman اtaصfa bشhayءi min almacaasi ka yahuudiyin aw nasraaniyin aw ظaalimin aw zanin aw musawirin aw saariqin aw aakili riban fadawaahiru اlaxaadiiثi أnnahu laysa bxaraamin haddana muxuu ku yidhi baabu taxriimi lacni insaani bicaynihi aw daabatin adkaarkana wuxuu ku yidhi fadawaahir اlaxaadiiث axaadiista nabi maxamed sida ka muuqata أنhu laysa bxaraami وأشhaaر الhazaliyu ilى taxriimihi buu hazali baa taxriimka ishaaray laakiin nusuustu daahirkeedu waxay tusaysaa inuu bannaan yaho xaaraan uusan ahay waxaa isweydiin leh sharxu muslimka itifaaq buu soo guuriyey ijmaac buu soo guuriyey lacnul mucayinku inuusan bannaanayn adkaarkana wuxuu ku sheegay axaadiista daahirkeedu inuu bannaan yahay inuu tusahayo see ijmaacu lmuslimiin u khilaafi karaa Hmm. nusuustii daahirkeeda u garamari kara haddii nusuustu iyo ijmaacu iskhilaafaan laba mid un weey nusuustaa in waxba ka jirno ay faalsa tahay iyo in ijmaacu uu faalsa yahay nusuustu ayadu fi saxeyn bay ku jirtaa ee dawaaweynta islaamka ku qoran tahay ninka ijmaaca soo guuriyey ayaa ismuutiyo khaldamay ma khaldama waa alleh macnuhu waa sidaa adkaarka waad ka fiirin kartaan hadal dheer buu leeyahay xaafid xajar baa soo qaatay hadalka nawowi adkaarka wahuwa kamaa qaala buuri siduu sheegay in nusuusta daahirkoodu ay tusayso jawaasu lacni lmucayani ayay nusuusta tusowaan siduu nawowi ku sheegay adkaarka wuxuu ku gadaal si tartiiba ku fahansiinaya oo latifan oo qabow oo ku xirma qaboojinaya warka riyaadka ku yaalla iyo iyo sharxu muslim in laga wanaagsan yahay xagga daliilka safxada ah, abcada ay daaru minhaaj daabacday baad ka fiirin kartaa hadalka isagaa ciladii aan soo laabto jumhuurta wax ku cileeyay maxay ahayd ruuxan aynu lacnadda ku tuurayno lama hubo goran loomahay wuxuu ku dambayn doono wadaadkii yamanigahaye qodqodka badnaa saalix ibn mahdi almaqbali baa ka jawaab wuxuu yidhi waxaa dhici karta inuu ka toobadkeeno soo maaha waxaa dhici karta inuusan ka toobadkeen gaalnimo ku dhintuu yidhi lianna lacalla tuqaabalu bilacalla haddaad tidhahdeen ruuxan maadaama aan aayatiinkiisa la hubin iyo wuxuu ku dambayn doonaa lacalla inuu islaamaa laga yaaba inuu toobadkeen laga yaaba anna waxaan leenahay buu idhi dembigu hadda galan waan ku lacnadaynaa waxaan laga yaabaa inuun ka toobadkeeni gaalnimona ku dhinto warka fahanteen bay la tahay waxaa igu dambaysoon kaga tegayaa saad u fahantaan masale khilaafiya inaad fahantaan baraba maakhideeda iyo wax laisku hay in diido lacanul mucayan la diidoo la xarimo waxay khilaafsan tahay qaacida usuuliya caqliya nusuustoo dhan baana dumaysa haddaan la ogolaanin fil usuul waxaa lagu daraaseeyaa lafdiga caamka ah alcaamu alxukmu cala alcaami waa xukmun calى kuli fardin min afraadihi waxaa kaloo la yidhahdaa dalaalaة اlcaami calى afraadihi waa dilaala kuliya bimacnaa shay guud oo tilmaan oo wasfi markaad xugum saarto xukumkaasi fardi walboo laga helay buu xukumku qabanaya dalaalat اlcaami calى afraadi waa kuliya ama alxukmu calى اlcaami waa xukmu calى kuli fardin min afraadi biاdaat ama cumuum اlalfaadi ystalzim cumuum alashkhaas baa la yidhahdaa lafdigu hadduu caam yahay shaksi kastoo laga helay tilmaantaas soo hoosgelaya culummadu hadda markay fasirayaan tafsiirka faqtulu lmushrikiina soo lafdi caama maaha gaalada la yidhi oo la dagaalama aayadda waxay ka fahmeen jamiicu lmuslimiin ka fahmeen inuu soo gelayo kullu mushrikin ruux kastoo mushriga oo ilahay u sharig yeelay wuxuu mutaa in la dilo la dagaalamo dadka laga soo reebee layidhi lama dili kartaan waxay leeyihiin culummadu adilo khaasaa soo reebtay adilo khaasa ayaa soo reebtay yidhaahdaan macnaha marka inaad fahanteen ayaan ayaan filayaa saa darteed takhsiisku waa maxay takhsiisku waxaa weeye ikhraaju maa tanaawalahu alcaamu bidaliilin khaas lafdiga caamka ahaa shay soo gudagalay ayaa si goonaa loo saarayaa daliil khaasa awgi marka haddii la yidhaahdo adiladan qur-aanka iyo sunnadee daalimka iyo kafarada iyo yuhuudda iyo nasaarada iyo sharabat اlkhumuurka iyo zunaadda iyo zawaanida lacnaday cumuumkaasi ma keenaya fardi walba in gooni loo lacnado waxaad jabaysa qaacidada ahayd alxukmu cala alcaami wa xukmu calى kuli fardi min afraadihi ama dalaalat اlcaami calى afraadi waa kuliya halkaasaa baaba'aysa qaacidada marka in la jebiyana lama ogolo ijmacna meesha kuma asixin ciladaad wax ku dhigteen ee tirahdeen waa dhici karta ruxnu ka toobadkeen hawl noo taallama lanna waa cila mustanbata daliil aan lahayn waxaa lagu bushiyey mid la mid ah walacalla tuqaabalu bilacalla wey marka macnahu sidaa uu ogaada waana ra'yi jira in la badiyo oo shaqa dhigta lacnadana ma wanaagsano carabkaada lacnada ka ilaali marmar aad xoogow kulaatay oo ruuxuna dembiga u muto waxnaa ku aragtay haddaad tuurtana culays ma laha warka inaan isfaanay ila tahay وعن زيد عن أبي زيد عفوا ثابت بن الضحاك الأنساري رضي الله تعالى عنه وهو من أهل بيعة الرضوان wuxuu rabaa saxaabiga inuu kuu sheego qiimihiisa wuxuu ka mid yahay qolyihii nabiga la galay baycat ridwaan sanadkii xudaybiya markii nabiga iyo saxaabada ay dul fadhiiseen maka cumaanna ay direen war waxaa soo gaadhay marka aan xaqiiqo ahaynoo la yidhi cumaan waa la dilay cumaan aan u dirra fariinta ee nabadda iyo hawlaha ka talinhayay bay maanta quraysh shahaara nabigu wuxuu ihi kaalaya saxaabadii baycaan galayna inaan la kala cararin maanta aan go'no gobannimo ama geeri buu sumaanu yidhi alayh isalaatu wasalaam baycadu sidaasay ahayd wakiil salaam akwac laba bayca laga qaaday saddex bayco nabigu beecuu ka qaaday haddana dhexda wuxuu hi salaama baayic nabi allo waan kula galay ku celi haddana dhammaadkii marka la maraayo kaala beeca nabi allow hadday labaan kula galay mid saddexaad lanna wuxuu ah nin si fardaha u dagaalama dheereeya fardaha orod ku qabta wax ka baxsada uusan jirin marka waa lagu dhuujinaya hawsha inuu si balaayo u dagaalama rabay baycadaas wey raggii marka ka qayb galay ee nabiga maalinka ballanka axdiga la galay inay ilaahay diinkiisa difaacaan oo gobanimo ku dhintaan ayagoo socota oon dagaal kusoo talagelin oo xujaaja oo muctamiriinana ay dulligaasi ka dhiidhiyaan ilahay si gooni o raalli noqday laqad radia allahu can id yubaayicuunaka taxta shajara qolyihiibuu saxaabigan ka tirsan yahay qaala wuxuu ihi saxaabiga qaala rasul sal slm man xalafa calaa yamiinin ay calaa maxluufin calayhi maxluufu bihi iyo maxluufu calayhi iyo xalif iyo xaalif baa jira afartaasay arkaan baashuu leedahay maxluufu calayhi waa maxay maxluufu calayhi waa shayga aad ku dhaaran falka falka waxaase inaan samaynayo iyo inaanan samayninba maxluufu calayhin la yidhaahdaa maxluufu bihina waa shaygaad cuskanaysi agtaada ku weyn shayga agtaada ku weyn aad ku dhaaranayso ismi ilaahay maxaan ku dhahdaa dadka qaarkood soomalibaad xoog iyo xaniyahay ku dhaartaan carabta qaarkoodna ammaanay ku dhaartaan qol maxay ku dhaartaan qoodhii xeramiya aabbaha iyo hooyadu taan waay qolyaha ku dhaartay ilaah iyo diintana qolyaha ku dhaartay ya carruurta ma lagu daraa waa hawl cusube dhib ma laha qolyana waxay ku dhaartaanba wa xayaati rasuulillaah odayga idinka sheekayn jiray hadda gooree noo addimi jiray alaabtana jabin jiray habeeneed maan sheegayay yaa isku dhaaran jiray wa xayaati rasuulilah bay ku dhaaran jiray ayaati rasuulilah hadduu ku dha waad kala baxaysaa meeshan baad oga dareen ama waad dilaysaan nin walba waxbaa la wey maxluufu bihi midkaas weeye maxluufu calayhigana waa falka aad rabto inaad samayso ama aadan samayneed ruuxa ku caraabinayso ama aad diidayso inaanan yeelayn wixii aad samaysana maxaa la yidhahdaa xalif dhaar weeye waa dhaar adiguna maxaa lagu idhahdaa xaalif baa tahay arkaantaas afartay leedahay marka xadiiku saad u fahamta man xalafa calaa yamiinin waa maxay ay calaa maxluufin calayh shay baad ku dhaaranaysa inaadan yeelaynin ama aadan ama aad samaynayso bimillatin baa ugu dhaartay bimillatin waa maxluufu bihigii maxluufu bihigi wey bimillatin diin buu ku dhaartay hayr اlislaam aan islaamka ahayn kaadiban asagoo waliba been sheegaya mutacamidan u qastee weliba inuu beenta sheego fahwa ninkaasi kamaa qaalo siduu yidhi laba mid weeye marka inaad mustaqbal ku dhaaratay iyo inaad ku dhaarato maadi xadiidku hadda maadi buu ka hadlaaya kaadiban mutacamidan maadi buu ka hadlaya waxaad tidhi yuhuudi baan ahay maanta hebel haddaan ku daayaad tidhi culimmadu saas eh, nusuus eh, marfuucaan wayba ku timid ana yahuudiyun aw nasraaniyun aw majuusiyun in kuntu facaltu kada baad waa calaamaad markaad ka dhigayso yahuudi baan ahay ama nasraani baan ahay ama buudi baan majuus baan ahay haddaabaan waxaa sameeyey baad beenna waad sheegaysaa ninbaad walaalkaasa ku qabtodhab waraa hebel maanta adoo soo jeedo oo maxaa telefoonka iga qaban weyda dhaar baa badbaallaha goys maxaad ku dhaaratay yahuudi baan ahay baa tir kugu dhegaysa telefoonkaan u arkahayo waadna ku dhegaysata adu arkahay wadaadow maxaa tahay markaa kaadiban waad ka been sheegtay warkii mutacamidan waad u qasid maxaadna ku dhaaratay yahuudinimo iyo nasraaninimaad ku dhaaratay fahuwa kamaa qaala aahirunas waa sidaa aahirunas waa sidaa xadiidka burayda cadeeyeyo man qaala inii bariiu min alslaam fain kaana kaadiban fahuwa kama qaal wain kaana saadiqan falan yarjica ila alislaami saalima dad run sheegayso dembi baad ku dhacday wey haddaad been sheegaysana gaal baaba tahay waa xadiidka idan hadda way fahanteen man xalafa calaa yamiinin ay calaa maxluufin calayhi bimillatin hayr اlislaam diin waxaa cuskatay aan ahayn islaam oo yahuudiya ah idan maxaa keenay ruuxa bini kuma dhaarto shay agtiisa aan ka weynayn shay agtada ku weyn oo mucadam ah ku dhaarataa hadda goor baan isku qabannay dhaarta dastuurka marka dad arkaanu xali fahmin saasoo kalea kugu dhici waa inaad wixii ana waxaan idhi in dastuurka lagu dhaarto oo lagu dhaarto in ilaahay lagu dhaarto la yidhaahdo waxaan ku dhaaranayaa oo bilaahya ah, oo iga tallaahya ah, oo iga bilaahya ah, oo iga wallaahi hee inaan dastuurka iyo dalka dacdu noqon dastuurka iyo xeerarka khaaska kuwa guud kuwa dalka kuwa dowladaha aan daacadu noqonayo anu waxaan waa gaalnimo weyn ku dhaartana diintu ka baxaayo bannaanku taagan yahay sheekhi wuxuu yidhi alxalifu bikayr اllaahi waaba shirki aare kufri askara wey sheekhu xasaanu baasho waa un la qamaami waa maxay wadaadki maxaa iskaga qaldaba ninkan ilaahay khayrkii kuma dhaaranin dastuurka ku dhaaranay ilaahay buu ku dhaartay yarkamaad fahanteen ilaahay buu ku dhaaranaya waxaa iga wallaahy oo iga bilaahy oo iga tallaahy saddexda ismi ilahay buu ku dhaaranaya ninkan lam yaxlif bihayr illah kitaabka qur-aan gacantuu saaraya miyaad fahamtay horta kitaabkii ilaahay waa maxluufu bihi lam yaxlif bihayr illah ninkaasi dastuurkan waa maxay maxluufu calayhi weeye haddaad alxalifu bihayr illaah iyo iskaga khaldamaan alxalifu bilaahi iskaga kaalamaso mushkilo maaha wa ninkan ilaahay magiciisoo saddexan buu ku dhaartay alluuna cuskaday wuxuuna ogu dhaaranayaa inuu gaalnimo samaynayo gaalnimo inuu samayn oo daacad u noqon oo ka shaqayn buu rabbi ogu dhaaranaya haddaadan fiqiga masalada fahm mushkilaa ku haysato xanafi maxay ku yidhahdeen culummadu ninka asagoo islaam ka zinaysanaya bismi illah yidhaahda inaad wax fahantaan baan rabaa imise goor baa idiin sheegay dhowr goor baa idinku soo celiya inaad wax fahantaan zinaad la imanaysaa markaasaa sidii islaan xalaal adoo u galmoonaya yaad bisinka u qabatay allahuma janibna shaydaana wa janib shaydan camaa rasaqtana adaa tidhi ka warraba waxaan hadda u jeeda miyaad fahanteen idan hasku khaldina maxluufu calayhi iyo maxluufu bihi yaan iskankan khaldamin ninkaani wuxuu ku dhaartay meeshii ilaahay la sheegi lahaaba wuxuu sheegay oo cuskaday kan kan haddaan ka hadlayno bimillatin hayr اlislaam bimillatin hayr اlislaam dhaartuna laa yuxlafu ila bimucaamin laa yuxlafu abcan wacaata ila bimucadamin shay la weynaynayo oo agtada ku weyn baa la cuskadaa marka la dhaaranayo kutub lua iriya xalif aan tawkiid iyo tacdiim wadani ma jiro xaqiiqadiisa baa sidaa ah idinku hadda markaad caado u hadlaysaan markaad dhaarataan isku mid baa tiin goormaad dhaarataan markaad wax dhuujinaysaan ood wax adkaynaysaan maxaad ku dhaarataan shay agtada ku weyn marka ninkan hadduuba yuhuudnimo iyo nasraannimo ku dhaartay shaygaa inuusan yeelin xaggana uu been sheegayo macnaheedu waa maxay waa nin u qasday inuu weyneeyo diin aan diin islaam ahayn waa nin u qasday inuu gaaloobo go'aansaday macnahaasaa marka ku jiro wadaadda qaarkood ay leeyihin ninka waa kaafir wuxuu kufrigaani waa kufri asqar ah rag badan baa odhanaya oo waxay leeyihiin waxaana tusay inuu kufri asqara yaho diinka lagaga baxaynin wuxuu ninkan yuhuudnimada u sheegay iyo waa nacaybuu necab yahayb yuhuudi taan noqdaa wey maanta hebel ku daynayn markaad leedahay oo ma jeedid weyneyne waxaad ka wadaa say yuhuudnimadu u xun tahay iyo u xun maanta u xun inaan ku daayo inaan gacan ku saaragu kufurtu bilaahi bay le kaafka goday oon kafaara gud lahayn bay ku leeyihin gaalnimada loo sheegaa bay dhaheen iyo nasraannimada iyo yahuudnimada loo sheega diimahan xuxunkaa loo sheegaa nacayb la nacab yahaye jacayl loo qabo looma sheego markaan muslimiin nahay wey warka miyaad fahanteen nimanka odhanaya gaalnima ma aha kufr abara macnahaasay fiiriyeen qolyaha kugu tagfiirina waxay yidhahdeen maye maxaad ka doontay waxyaaba badan baa badan maa ku dhaarati alla weynaaba joogay maxaad ka doonta halkaa iyada midda kale shaygaad ogta inaad ku been sheegayso oo maadi ah maxaad yuhuudnimo u cuskatay iyo kiristannimo iyo buudinimo iyo sikhnimo labadaa raay baa jira alimaam albukhaari asagu wuxuu maraa inay kufri akbara tahay rag badan baa ku taageersan ibnu xaajib ka mid yahay ibnu qalciid ka mid yahay mucalim ilyamaani ka mid yahay sancaani ka mid yahay rag badan baa meeshaa mara madaahibtuna waa ku kala tageen jumhuurta xoog badan tahay inuu yahay dembi asqara ayb dhaarta hadda laga hadlaya dhaartii ma ahayd xaqiiqigihi waa midii waa tacliiq tacliiq wey ma kafaaray leedahay mise ma laha wadaadduhu waa ka niqaashaan madaahibta u kala jabay maalikiye iyo xanafiyo inay kafaaro leedahay maraan shaaficiyo xanaabilana kafaara mala cafwan maalikiya shaaficiyo kafaara ma la yidhaahdeen xanaabilo iyo xanafiyo na waxay mareen inay kafaaro leedahay oo dembi tahay laga kafaara gudanayo intaas marka waa masaladii ku saabsana xalifkaan iskaga tagno <clears throat> waman qatala nafsahu bishay ninkii naftiisa wax ku dila cudiba bihi ywma alqiyaama naftaada waxaad ku dishaa lagugu cadaabaya haddaad isgubto aakhare inaad isgubtaa cadaabi haddaad adigu toorri isgeliso saasaa lagugu cadaabi haddaad sun cabto saasaa lagugu cadaabi haddaad derbi dheer iska soo tuurto adduunya dartee saasaa lagugu cadaabaya waman qatala nafsahu bishayin liajli اdunya taas waa sharطi qayd laazima ah weeye wman yafcal dalika cudwaana waظulman fasawfa nuslihi naaran quyuudaasa tusaysa axaadiis badanna way tusaysaa oon hadda eh, aynu soo maray waman qatala nafsahu bishayin ninka naftiisa aalad ku dila iyo qaab cudiba bihi waa lagu cadaabaa ywma alqiyaamati walaysa calىa rajulin ruux muslima ma saaro nadrun shardi ma qabanayo fii ma laa yamliku wuxuusan hananayn waxaadan haynin oodan hananaynin oodan heli karin oon awoodada ku jirin baad tiri sharad baan ku galay inaan maanta waxaa bixiyo ilah hadduu sidaa ii yeelo ma asixin nadarka asaga ah hada bayt اlqasiid wuxuu sheekhu xadiidka u keensaday walacnu اlmumini ruuxa muminkoo la lacnado ka qatlihi dilidiisu la mid yahay in la dilay ruuxa muslimka adoo dilay iyo adigoo lacnaday waa isku mid xagga dembiga walacnu اlmumini ka atlihi fi limi wey masaailka kale ma ah ka waajibta waxaa ka waajiba kafaaro waxaa ka waajiba qisaas hadduu camdi yahay waad garanaysaan xagga dembigunbay wadaagaan ayadoo sidaa tahay xadiidka waxaa ka muuqda lacniga iyo qatligu inay kala sokeeyaanoo qatligu dilku daran yahay maxaa yeelay lana almushabaha anqasu min almushabahi haaliban alqaacida albayaaniya waa sida labada shay laisu ekaysiiyo loo ekaadaha iyo loo ekaysiiyaha waa kala duwan yihiin waa kala hooseeyeen almushabbahu oo lacniga ah anqasu min almushabbahi bihi oo qatliga ah qaacidada sidaas weeye bayaanka iyo culmulbalaaqa culummaduna saasay ku socdaan haddaad tira hebelow wejigeeda maanta wuxuu u nuurayaa sida dayaxoo kale dayax iyo ayaa nuur badan dayaca nuur badan maanta waxaad u efaysaa sida nalkaasoo kalea tidhi had iyo goor mushabbaha haaliban mushabbaha ayaa ka darajo hooseeya oo kaga liita wajhu shabaha kaga liita mushabbahu bihiga taas marka waxay keenaysa qaacidadaasi in lacnigu uu ka hooseeyo xagga dembiga iyo dhibaatada qatliga uu ka hooseeyo ilaa an yakuuna tashbiihu maqluuban tashbiih maqluubaa jiro mararka qaarkood la leeyahay mushabahu bihiga ayaa hooseeya waxaa sareeya mushabaha sareeya tashbiiha maqluubka kitaabka ilahay kuma yimaado sunnadana kuma yimaado culama caddeeye lanna waa bumbuunin waxaad ku dhaarata wallaahi hebelow maanta wejigaada wuxuu ka nuur badan yahay dayaxaa tidhi ma lagaa dhegaysanhaya lagaa maayo waa bumbuunin tashbiiha maqluubka ee la kala bedelay kitaabka ilaahay kuma yimaado sunnaduna kuma yimaado wadaadkii shiiraasiga sharxay iskala iijaazulbalaaqa ayaana hawsha cadday marka macnahaasaa ku jira idan lacnada ruuxa muminkaee khaaskana loo jeedaha la iska ilaaliyo wey kaadiban mutacamidan taa hor intaana ka tegin wadaadana waa xaala laazima ma aha ixtiraas iyo qayd waa xaala laazima oo maxaad ka wadaan nin walboo ku dhaarta diin aan diinta islaamka ka ahayn wuxuu ku dhaaranaya ama run ha noqdo ama been werigiibaa beenaale wey wayaqtuluuna alambiyaaa bihayri xaqin soo qur-aanka maydan ku arag xalal laazima waa maxay waa mid xaalad aan faa'iidaynin qaydka ixtiraas ma keenayso idan waa maxay nin walba oo ku dhaarta diin aan ta islaamkee macaanka ahayn waa beenaale muxuu beenaale u yahay wuxuu weyneeyey waxaan rabbi weynaynin buu weyneeyey wuxuu qadariye waxaan rabbi qadarin beenala wey wain kaana saadiqan maxluufu calayhiga runbaa ka sheegee been buu ku sheegay maxluufu bihiga qolyaha sidaa odhanaya qolyana qaydkii aan sheegnay oo dhaarta in loo kala qaada mustaqbal iyo maadi bay ku qaybiyeen wacan abi hurata radi allahu tacaala canhu ana rasul la sal slam qaal laa yanbagii lisidiiqin mu'min run badan ooma bannaano an yakuuna lacaanan inuu axumadiisa ay badato lacana lacanad badna idiiq abubakr sidiiq buu xadiidka asalkiisa ku yimid abubakr sidiiq baa nin wax ka sheegay markaasuu nebigu wuxuu yihi ma sidiiqina waad noqonaysaan lacaanina waad noqonaysa inaad sidiiq noqoto oo mustalaxa lou siiyo ilaahay rasuulkiiba ku siiyaan haddana aad afkaadii sidaa u dhaqmo ma soconayso laa yanbaqii ooma habbo lisidiiqin ilaahay caabuda badanoo ilaahay baari u ah an yakuuna lacaanan an yakuuna laacinan lama dhihin ilaahay baa noo naxariista an yakuuna laacinan laacinku waa ninkaan lacnada badnayn laakiin marmar wuxuu ka dhaco marmar sameeye laakiin markaad shaqo ka dhigato maxaad noqonaysaa lacaan baad isu bedeli lacnad badanow haweenka qaarkood iyo waalidiintii duqayda qolyahaasaa iska oo aflagaadadu iyo lacnadu afkaba ka saaranta ninkay carruurtooda la dhaqmahayaan rawaahu muslim وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون laa yakuunu lacaanuuna kuwa lacnada badan noqon mahayaan shufacaa kuwa ergeeya dadka lacnada badan aakhara ma shafeeca qaadaan ahalkoodi iyo walaalahood iyo muslimiinta ooma ergeeyaan walaa shuhadaa makhraatiyaalla ma noqdaan yowma alqiyaamati maalinka aakharo muslimiintu waad aragteenoo nabigu inoo sheeg waxaan ku makhraati kacayna qur waa inoo sheegay waxaan ku makhraatikac ummadii inaga horreeye dhan nabi nuux u makhraati kacayna inuu diinkii faafiyey oo ummaddii gaadhsiiyey oo tolkii intaasu sana u yeedhahayey nabi muuse ciise ambiyado dhan u makhraati kacayna dadka makhraatiga furaya kuma jira ninka lacnada badan waa laga reebaya oo waxaa leeyahay oma qalantid makhraatigiisa in la qabto ninka afkiisa idag u yeeli adduunka aakharo makhraati noqon maayo rawahu muslim muslim baa xadiidka wariyey dhowr macnaa lagu sheegay macnahaasaa ugu roon macnahaasaa ugu wanaagsan shuhaadama noqdaanna waa kaloo lagu xambaaraa ilaahay shahaadaba kuma arsaaqaba inuu intuu dagaalamo jidka ilaahay ku shahiido lamaba siiyo ruuxa saa u badan dad edebsan oo qiimo badan oo xataa hadday meel ka liitaan aan lacnad badnayn umbaa shahaadada hel qolyaha odhanay macnahana waa lagu fasiraa haddaad doontaa dunyadaad u celinayso aakharaba ha la aade ruuxa lacnada badan hadduu xataa ummaddu u aqoon badan yahay u cibaado badan yahay makhraatigiisu qaadigu inuu qabta ma aha qaadigu qaban maayo yaa makhraatiku hebel hebel waa af yahay maxaa uu lacnad badan yahay waaba imaamka anagii aday kuu taalla yani waa waxaa u fiican lagu daayo makhraatiga akhara furi mahay ee ambiyada loo markhaati furay halkaa haddii lagaa qadiya marka culays badan baa jira halaska ilaaliya baasha wa can samr bni junda radi allahu tacala canhu dadka beelaha qaarkood buu dhaqan u yahay lacnad badnidaas iska gooya hadda waxbaan u magacaabi maayo reera waxaa jira hawshaas ummadda soomaaliyed kaga duwanba oo lacnadu fiidaba ka saaranta wax yar hataa adugu xataa kugu dhihi bakeerigu shaha ku cabiya xataa sikaday buu lacnad haya hadduu rabo dhaqan bay u noqotay waa in la iska gooyo qaala qaala rasul sal ly slam laa tulaacinu laa talaacanu cafwan ha isku lacnadina tadii koobaad baa go-an laa talaacanu laa tatalaacanu ha isku lacnadina bilacnat illaahi ilaahay lacnadiisa ha isku habaarin lacnad naxariiska fogaynta alle baasha ha isku habaarina walaa biqadabi ilaahay cadhadiina ha isku habaarina qolyadan waxaa jira hawshaasi ku aafaysay cadho kugu dhacday cadho alla kugu dhacday qolyo hadda aanan sheegayno oo raggoodii meesha fadhiyaan walaa binnaar <laughs> walaa binaar naarna ha isku habaarina ayagoo ruux lacnad ku habaari arki maysi laakiin cadhadu ma badaayaanba cadho ilaahay buu qabaa cadhe alla ku dhacday waxaasay aad u wadaan walaa binaari naarna ha isku habaarina war lacnad iyo cadho ilaaha iyo naar ha isku habaarina ilahay naga badbaadshay intuba rawahu abu daud wtirmid waqaala xadiiun xasan صaxiix wa can ibni mascuudin radi allahu tacala qaala rasul lah sal l slam laysa almuminu muminka kaamilka loo jeedaa ashaasi waa ashii kamaalka loo isticmaali jiray muminka dhabta ah ee iimaankiisu uu kaamilka yahay ma aha biacaani mid durid badan dadka dura cirdigooda sharaftooda magacooda dhaawaca diintooda dura wala lacaan midka lacnada badanna mumin dhammaystiran ma aha wala alfaaxishi midka afka xunna ma aha walalbadiyi midka nin afxumo badan oo caydu ka soo horaysa ma ah mid lacnad badan ma aha mid ummadda sharaftooda iyo nasabkoodii iyo dadnimadooda dura maa durid badan ma ah walaal badiyi mid af dheer oo afluulato badanna ma ah rawahu tirmid qaala xadiiun xasan faaxishku iyo badigu way iska agdhow yihiin ku kala duwan yihiin keliya faaxishku waa nin ay badan tahay cidna aanu kala soocaynin badiguna wuxuu la dheer yahay inta laga xushooday ee xataa dadku qaarkood ay cayda kala cabsadaan baa isagu la gaadhaa meeluu badbaadini ma jiro shariif iyo sheekh waalid iyo walad wuxuu ceesi maba laha ninna waa nin iska afxum hebel waa afxun yahay laakiin wuxuu ka xishoodaa waalidka iyo culummada iyo ugaasiyada iyo dadka magacala wuu iska ka leexdaa laakiin shacabka kaluu ibar ka dhigaa kaa waa faaxish caadadaasuu yuu leeyaha waa nin badiigu wuuueesima carabkiisu meel buu taabtaa meel buu gaadhahaya rawahu tirmid lawaadada waa ismid bay dheheenoo waa iska cadfu tafsiir wa qaala xadiiun xasan wacan abi dada radi allahu tacaala qaal qaal idan mumin dhammaystiran ma aha mumin wanaagsan ma aha iska ilaali marka acaan lacaan faaxishiiyo badaa'ada aada laskaga ilaaliyo qaala rasul la sal slm ina alcabda addoonku idaa lacana shay-an hadduu shay lacnado lacnad ku tuuro sacadat اlmalaa'ikatu cafwan sacadat اlacnatu lacnadii baa koraysa ila الsamaai sacidat cafwan ila الsama cirkay u koraysaa fatuqlaqu waxaa la xidhayaa oo la qataarayaa abwaabu الsamaa'i samada albaabadeeda baa la xidhaya duunahaa lacnada sokadeed intaysa soo gaadhin baa albaabada laga xidhanaya uma tahbitu waxay u soo hooban ila alardi dhulkay u soo hoobanaysa fatuqlaqu abwaabu abwaab اlardi baa laga xidhi oo laga qataari albaabada dhulka laga gelhayna waa laga xidhanaya duunaha duuna allacna uma ta'hudu waxay qabanaya aadin yamiinan midig wa shimaalan bidix faidaa lam tajid haddaysan helin masaaqan meelay marto iyo meelay gasho iyo waxay ku dhacdo rajacad waxay ku soo noqon ila aladii lucina kii lacnada lagu tuuray bay ku soo laabanaysa fain kaana ahlan lidalik hadduu muto fain kaana haddii ahlan mid ahl waa lidalika lacnada muto dembi uu ku muto sameeyey falamru waadixun falaa nuqnuqa fiih hawshu waa adu badbaaday asagay qabsanaysaa wa ilaa haddii ninkii aad lacnada ku tuurtay ahal u ahaynood bilaash ku lacnaday rajacad waxay ku soo laabeen ilaa qaa'ilha kiyidhi bay ku soo laaban asagaasi ku habsanaysa abu daawud sanadka xadiika dacfi yar baa ku jiro nin la yhahd cimraan ibni imraan ibni cutba la yidhaahdo eh, nimraan ibni cutba ayaa ku jiro sanadka dacfibaa ku jira ninkaa nimraan ibni cutbana dahabi wuxuu laa yudraa man hu lama anciduu yahay nimraan ibni cutban baa xadiidka wariye waxa uu yahay ma naqaan wuxuu yihi waa maqbuul bimacnaa layin min alxadiid maa lam yutaabac waa nin daciifa haddaan lama taabacaynin laakiin xadiidku shawaahid dhowruu leeyahay xaafidku fatxubaari wuxuu yihi isnaadu jayid uma lahu shawaahida shawaahid buu u sheegay ah sida uu sheegay w xadiiku marka sanadku dacfi baa ku jira lakin waa صaxiixun bishawaahidihi <clears throat> min xadiiث ibn cabaas wbni mascuud wajaabir waغayrihim ibn xibbaanna iqaadku ku sheegay abu daawudna wuu ka aamusay sukuudka abu daawud iyo tacdiilka dumniga ibn xibaan fi iqaad iyo shawaahidda xadiidku ayaa ku filan can cimraan bn xuseen radi allahu tacaala idan saasay baashu khatar u tahay alaska ilaaliyo albaabada laga xidhanaya kadibna ruuxii lagu tuuray soo aadaysaa ruuxii marka hadduu muto oo dadkii aanu tilmaannay uu yahay shuruudina laga helo markaas adugu waad badbaaday haddii kale aday kugu habsan marka fallaadh ay dhici kartaa inay kugu soo noqoto marka horeba iska ilaali iskana hubso meeshaad ku tuurayso can cimraan bn xuseen radi allahu tacala canhu qaal baynamaa rasuulu llahi fii bacdi asfaarihi xilli uu nabigu calayh isalaat wasalaam uu socdaallihii xaj buu ahaa iyo may duulaan bu ahaba waa la sheegaay wamra'atu min alansaari calaa naaq haweenay ansaareedna ay hal saaran tahay fadajirad way caruurtay hashi ku daashay meelay rabtay martay maraweydo oo xoguu jabuug bay ku noqotay fa lacanadtaa way lacnaday tacanak illaahu bay jiri ilaaha ku lacnado aw daabat intii uu soo maray nawi buu u daliishanayaa aw daabat intii wey fasamca dalika rasuul lah rasuulka ilahi wuxuu maqlay haweenaydii heblo ahayd inay hasheedii lacnaday faqaada wuxuu nabigu al khuduu qaada maa calayha hasha dusheeda wixii saaran heeriye iraraa ka dejista gaadiid bay ahayd ka dejiya wadacuuha ka taga faraha ka qaada sii daaya lama gaadiidsan karo lacnad baad dusha ka saarteen fainahaa malcuunatun fainahaa hashii malcuunatu waa la nacladay yaa nacladay haweenayda wey min allahi ma aha ilaahay baa lacnaday ma ahee islaantan baa lacnad ku tuurtay wey mar haddaabaad xayawaanka adu baasha saarto od habaartay sida haddana u dheefsan waa in lagu ciqaabo qaala cimraan xuseen wuxuu ihi fakaannii waxaad mooddaa haddoon xadiidka idiin sheegayo araahaa hashi inaan u ku hayo al'aana hadda tamshi iyadoo soconaysa fi naas ummadda dhex lugaynaysa geeli iskala socoto awrta iskala socoto gaadiidka dhex yaacaysa wax taabanna uusan jirin maa yacridu laha axad axad u bambaxayo xataa leexinayan uusan jirin nin walba wuxuu la lacladay yosan ku ku eersana ka cara gaskaska dhex socota rawaahu muslim culamadu waxay leeyihin xadiidku xujo u yahay dadka qaarkoodoo dembiilayaasha ee akhdaada diineed gala in lagu ciqaabi karo cuquuba maaliya altacziir bilcuquuba maaliya ku jirta haweeneydii maadaama dembi ay ku dhacday oo xayawaan hayru mukalaf ah oo majaahidiinoo mayeedhaan ah ay lacnad la fooshay waxaa lagu ciqaabay in loo diiday inay gaadidsato dheefsato waa istimbaad iyo istidlaal badan wey waa bannaanku yaallaa rawaahu muslim xadiidka muslim baa an abi barzata nawi baa ka hadli doona macnihiis waan hadalkiisaan ku kaabsanayna an abi barzata nadn ibni cubayd alaslami qaala baynamaa jaariyatun xilay gabadh yar jaariyadu waa gabdhaha yararkaa calaa naaqatin calayha bacdu mataaci lqowm xili ay gabadh yari hal saaran tahay hashaasoo waday gaadiidkii socotadii alaabtooda qaybo ka mida baynamaa xili jaariyatun gabadh yar calaa naaqatin hal ay saaran tahay calayhana dusheeda uu yahay bacdu mataaci اlqowm hasha dusheeda waxaa saaran agaabtii iyo agabkii dadka ay wateen qayba ka mida ah. gaadiid bay xaggana alaab la saaray haddi lagu guurayo id basurat biاnebiy gabadhi yareed nabigay aragtay wa tadaayaqa bihim waxaana ku cidhiidhyamay aljabalu qowgi meeshii la marahayay bay damcda inay nabiga iyo saxaabada ka leexato waa haweeney ama horay u dhaqaaqdo ama ay ka leexato meeshiina cidhiiri bay noqotay hashi baa marka wareegeysatoy gabadha dhibtay lacnad bay la fushay faqaala waxay tidhi xal is bay jiri xaladu de waa ereyga lagu caydhiyo geela lagu kaxeeyo innagu de is iyo maxaan kaloo dhahna ya yax waa celine waa lagu celiyaa yaxwa markaad iska celinayseed rabto inay istaagto kaa noqoto is un baan oon hadda garanhaya maxaad kalood garanaysa dig ah digna waa celin digna celin weyso sidaa maahay almuhim inaad fahanto ma rabaa waa eray carbeedoo xoolaha lagu kaxeeyo geela marka la rabo inuu dhaqaaqo zajri ah oo weliba marka la dhaqaajiya wadaadhme waa cilinta oo digta aad leedihin yaxda aad leedihin oo kale wadaadar ku fasiraan dhib ma laha hadday kaxayn waa is baan jiray allaahumma alcanhaa bay tiri ilaahu lacnad oo korkeeda saar meel la iiga dhaqaaqi weyd hashii faqaala nebina wuxuu uhi laa tusaaxibnana raaci mayso nala naaqatun hal calayha lacnatun lacnad lagu tuuray hal aad nacladay safka nala raaci mayso rawaahu muslim qowluhu uu yidhi xal waa bifatxi اlhaa'i اlmuhmalati waiskaan اllaam xal xada waa la kordhabaya aan dhibicda lahayn laanka waa la reebaya wahiya kalimatun waa weedh lisajri اlibli geele celintiisa ama kaxayntiisa loogu talagalay waclam waxaadna ogaataa أن hada الxadiiث xadiikii aan hadda maraynay ka horeeyeyba kii aad cimraanbana waa la qad yustashkalu macnaahu macnihiisa xoogo dadku inuu ka dheehgalo ama la laqi waayaa laga yaaba marka qawaacida sharcada la fiiriyo qawaacida sharca waa maxay ruuxaan mukalaf ahayn oo ilaahay uusan xil saarin lacnad ma qabato wey lacnadu ruux dembi galabay qabataa walaa macnaa marka aan la laqi karina kuma jiru khalad adaa khalad ka fahmay e balilmuraadu xadiidka waxa looga jeeda waxaa weeye hashu way lacnadan tahay laga wado an an tusaaxibahum inay raacdo tilka annaaqatu hasha ayada nabig wuxuu le hashana raaci mayso nala socon mayso waa tacsiir bilcuquuba almaaliya baa laga rabaa walaysa fiihi nahyun hasha kuma jiro reebid la iska reebay walaysa fiihi nahyun kuma jira can bayciha hasha gabadha ma iibsan karta lama odhanin wadabxa gowraceeda lama diidin wa rukuubiha in la gaadsada lama diidin fii hayri suxbati اnebiy in la gaadiidsado ayadoo nabiga aan lala soconin safar kale oo nabigu usan la socon nabi ui laa tusaaxibna nabi maxamed hadde malaa'ig baa la socota meel lacnad ka dhacda nabigu ma ogolo eeyuhu guriga ka fiisan jiray janaabadu iska ilaalin jiray sawrku iska marka anuu nabi maxamed oo malaa'ig garab socoto hal lacnad lagu tuuray daris ma noqon karaw ee gabadhu hadday dadka la raacdo hasheeda kaxaysato ama ay iibsato ama ay gowracato ama ay gaadisato safarkana ay raacdo looma diidano bal kullu dalik intaasoo dhanba gaadiidsiga iyo gowraca iyo beeca iyo wamaa siwa waxaan ka ahayno mina tasarufaati maamullo kale dhaqan kale jaa-isu waa banaan laa manca fiih wax diidana laa reebid la iska reebana ma jirto qawcidda sidaa keenaysa hadde naska qaydkiisana keenaya ilaa min musaaxabati اnabiyi biha tasarufaadka laisu diiday waxaa weeye keliya nabiga in lala raacaasha ayada ilaa min musaaxabati nabiyi biha basa ii qoran taas waan soo dhaaf fii hayrida waan soo dhaaf bal kullu daalika intaa dhammaanteedu beeca iyo gowraca iyo gaadiidsiga nabigoon kula soconin ah, wamaa siwa wixii aan intaan ahayn min atasarufaati jaaisan waa bannaan laa manca minhu isku diididna ma jirta lasu diiday ilaa min musaaxabati nabiyi biha wixii nabiga in lala raaca keliyan baa lasu diiday lianna hadii tasarufaat dhaqamadan dadka bani aadamka iyo xoolahooda iyo geedidkooda ku samaystaan kullahaa dhammaanteed kaanat jaa'isa way bannaanayd fa munica waxaa lasu diiday bacdu minha hal qayb baa lasu diidoo ah inaad nabiga la raacdo oo nabiga kula socto hasha ayadaa fabaqiya albaaqi intii kale waxay ku hadhay calaa maa kaana siday ahayd alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaan wixii la reebay unba markaa aan loo galin wallah aclam baabu jawaazi lacni ahli macaasi bal aynoo joogo wallah subxana wa tacala aclam